رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dambayso aan maraynay kutubooyinkii waraaqooyinkii nebiga uu markaa u diraayay amiiradii iyo boqoradiiba warqaddii toddobaad ayaanu markaa maraynay wakataba waa uu qoray sala allahu calayhi wasalam nebiga kitaaban kitaab iyo warqad ayuu u qoray ilaa hawdah ninka lagu magacaabo bin cali howlah bin cali oo saaxibulyamaama yamaama kii xukumayey saaxiibkooda markaa ahaa wahuwa warqaduna sidaan bay ahayd oo waxaa ku qornaa bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin muxamed ayay ka timid oo rasuulillaahi rasuulkii alla ahaa sala allahu calayhi wasalam ilaahowdah bin cali bay u socotaa warqadan salaamun nabadgelyo calaa man itabaca alhuda qofka hanuunka raacay dushiisa ahaatay waclam waxaad ogaataa hawdow anna diini diinkaygu sayadharu inuu guulaysan doono uu la gaari doono ka muuqan doono ilaa muntaha ilaa muntaha inta uu gaaro alkhufu caggeel iyo walxaafiru qoob farasba fa aslim islaam hawdow taslam aad nabadgeshide wajacalu laka waxaan kuu yeelayaa maa taxta yadayka wixii gacmahaaga hoostooda ku jira haddaad islaamta intaad madax u tahay maanta unbaad u ahaanaysaa wadacafa bacafa wuula diray nebiga alkitaaba warqaddii maca saliid bin camar alcaamiriyi ninka lagu magacaabo ayuu rasuulkuu dhiibay warqaddii saliibna suu u socday warqadii hawd ibni cadi buu u geeyey fa akramahu wuu karaameeyey oo si fiican buu u soo dhoweeyey waajaaza wuxuu siiyey wa ajaazahu abaalgudkii waxyaabana wuu siiyey wa kasaahu wuxuu ku marasheeyey go' oo min nasiiji hajar hajar lagu sameeyey dharki hajar lagu sameeye ka mid ah wa kataba wuu soo qoray ninkii hawdi ibni cali ahaa fi ljawaabi jawaab ayuu nebigu u soo qoray jawaabtaasoo ahayd maa axsana maxaa ka wanaag badan maa tadcuu ilayhi waxaad xaggiisa dadka uga wacaysaa wa ajmalahu maxaa ka qurux badan wa ana anigu shaacirun baan ahay abwaan oo qowmi qoonkayga abwaankoodii baan ahay iyo wa khatiibuhum khadiibkoodiina waan ahay ninka ugu aftahansan tolkana waan ahay waalcarabu carabna tahaadanii way iga heedaystaan oo aad bay ii ixtiraamaan fajcal lii ii yeel bacda almr amarka qayb ka mid ah attabicuka aan ku raace qayb ka mida ah amarka iga sii waan ku raacayaa buu yidhi waayo agtaada haddaan soo fadhiisto qoomkayga shaacirkooda aan ahay khadiibkooda aan ahay carabtay iga heebaystaan dadko dhan wayna soo raacayaan laakiin qayb iga sii buu yidhi maamulka falammaa markii balaqa ay soo gaartay daalika arrintaa rasuula allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi low sa'alanii hadduu i weydiisto xataa uu i weydiisan lahaa qibcatan gobol oo min alardi arlada ka mid ah maamul iyo mulki buu sheegayaa in yar oo dhulka ka mid ah maa facaltu ma sameeyeen kama yeeleen buu dhahay nebiga baadda wuu baaba'ay wa baada waxaa kaloo baaba'ay maa fii yadayhi wixii gacmihiisa ku jiray baadda asagii waa burburay hawda wabaada maa fii yadayhi wixii gacmihiisa ku jirayna way baaba'een famaata wuu dhintay munsarafa rasuul allaahi rasuulkuo ka soo gadoomay sala allahu calayhi wasalam min fatxi makka rasuulku markuu fatxu maka ka soo laabtay yuu ninkaa markaa dhintay kitaabkii ama warqadii sideedaad wa uu qoray rasuululahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam kitaab u qoray ila almundir ibni saawa ninka lagu magacaabo mundir bin saawa oo meliki lbaxrayn baxrayn boqorkeedii ahaa dacaahu warqadaasuu ugu yeerahaya fiihi gudaheeda ila alislaami islaamnimada ninka mundir ah wabacaha wuxuu la diray uu u diiday nebiga haada alkitaaba kitaabka maca alcalaa ibni alxadramiy saxaabiga lagu magacaabo alcalaa ibnu alxadrami ninka lagu magacaabo ayuu rasuulku u dhiibay warqadda sala allahu calayhi wasalam fa aslama wuu islaamay almundiru mundir wuu islaamay wa aslama waxaa kaloo islaamay bacdu ahli albaxrayn reer baxrayn ehelkoodii qayb ka mid ahna way islaameen wa baqiya waxaa baaqi ku noqday alaakharuuna intii kalena wa baqiya alaakharuuna kuwa kalena waxay ku sugnaadeen ay ku jireenay ku baaqi noqdeen calaa diinihim diinkooda oo min alyahuudiyati yahuudiyada ah aw almajuusiya ama tii dabcaabudka ahayd majuusiyadii iyo waxay baaqi ku noqdeen yahuudiyadii qaarna way islaameen fakataba almundiru mundir ayaa warqad u soo qoray nebiga eh, ayaa warqad u soo qoray yukhbiru xaal uu uga khabrahayo ugu sheegaya bidaalika arrinta rasuul allahi sala allahu calayh wasalam inuu asagiina islaamay dadkii reer baxrayna qayb ay islaameen qaybna ay diintoodii yahuudiyada iyo tii majuusiyadu ay ku sugan yihiin wayastaftiihi oo na ka fidyo weydiinahayo jawaabbuu ka daldaay maxaan sameeyaa buu yidhi fakataba nebigana waa u soo qoray ilayhi mundir xaggiisa ya'muruhu asagoo amrahaya an yatruka lilmuslimiin muslimiinta inuu uga taga maa aslamuu calayhi waxay ku dul islaameen wixii ay haysteen markay islaamayeen sidooda in loogu dhaafo wayakhud ou ka qaado min alyahuuda yahuud iyo walmajuusna aljizyata canshuur intii diidee dhahda yahuudinimadeenna ku sugmaanaynaa ama majuusinimadeenna sideeda ha ahaadaano laakiin jizya canshuur in laga qaado wa annaka adigana mahmaa tuslixu in alaala intaad wax wanaajinayso falam nacsilaka ka casilmayn camalkaaga kaa casiimin in allaal intaad islaax iyo wanaag ku socoto min rasuulstaa lagaa casimi maayo jegada aad haysatana lagaa qaadi maayo macnahasaasuu marka ula jeedaa nebiga warqadii sagaalaad waa taba rasuul rasuulullaahi rasuulkii all haddana wuu qoray sala allahu calayhi wasalam kitaaban warqad ayuu u qoray ilaa malikay labadii boqoroo cumaan cumaan haystay la yidhaahdo jayfar jayfarin iyo waa akhiihi walaalkiisna cabdiga arki doono laba boqor oo jayfar iyo walaalkii calil ah ayaa cumaan boqora ka ahaa wa huwa warqaduna sidaan bay ahayd bismi illaahi araxmaan araxiim nebiga aabaabasaan soo tilmaamay bisinkuu ku bilaabi jiray warqadaha uu dirahayo min maxamedin bay ka timid buu ku qolaa jayfarin iyo wa bay u socotaa labada walaal ee cunaan ka ah boqorada waa jayfar iyo cabdi ibnay aljulanda waxay ahaayeen laba wiil oo julanda nin layidhaahda uu dhalay salaamun nabadgelyo calaa man ittabaca alhudaa qofka hanuunka raacay korkiisa ahaatay amaa bacdu intaa kadib fa innii anigu adacuukumaa labadiina waxaan idinkugu wacayaa bidicaayatin islaami islaamka yeritaankiisa diinta islaamkaan idinkugu yeerayaa oon idinkugu wacayaa buu yidhi labadiina fa innii anigu adacuukumaa waxaan idinkugu wacayaa bidicaayati alislaami islaamka dicaayadiisii wacitaankiisa aslima hoy islaama labadiina taslamaa aad badbaadine waad badbaadaysaana islaama oo meesha wuxuu ula jeedaa haddaad islaami waysaan nabadgelyo markaa heli maysaan oo ma jirto aslima islaama buu nebigu warqadda ugu qoray labadaa boqor taslama saad u nabadgashaan fa innii anigu rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay baan ahay ilannaasi dadka loo diray kaafatan dhammaan saasuu nebigu warqadda ku qoray liundira inaan digo man kaana xayan qofkii nool macnaha islaamnimo iyo iimaan ku nool wayaxiqa alqowlu qowlkuna uu ku dhowoobo uu ku rumoobo cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda fa innakumaa labadiina in aqrartumaa haddaad qirtaan bilislaami islaamnimada wallaytukumaa madaxbaan idinka dhigayaa waan idinta welinayaa oo madax baan idinka dhigaa oo meelaha aad haysataan ee cummaan ah sidiinaad u haysanaysaan wa in abaytumaa haddiise aad diidaan an tuqira inaad qirtaan bilislaami islaamka fa inna mulkakumaa mulkigiinana zaa'ilun wuu burburi doonaa haddaad islaamnimada qaadan waysaan buu rasuulku yidhi mulkigiina waa burburayaa wa khaylun fardaana taxillu ku soo degaysaa bisaaxatikumaa sabihiina saaxada waxaa loola jeedaa meesha ay degan yihiin bannaankooda mar haddii farda ku soo degaanna wa tadharu way guulaysan doontaa oo waxaa kor noqon doona buu dhahay nebiga nubuwatii nebinimadayda calaa mulkikumaa meeshaad idinka haysataan haddaad iska islaamtaan waad nabadgelaysaan islaamka haddaad qirtaanna meelihiina sideed madax uga noqonaysaan haddiise aad diidaan mulkigiina waa zuulayaa islaamka cizada uu lahaa yuu rasuulku ku cabirayaa sala allahu calayh wasalam wabacata wuxuu la diray nebiga alkitaaba warqadda maca camar ibni alcaas radia allaahu canhu falammaa markii qadima uu galay camar cumaan cumaan meesha la dhaho laqiya wuxuu la kulmay cabdu cabdi bin aljulandaa cabdibnuljulanda ninka lagu magacaabo ayuu rasuulku ayuu la kulmay dheh camar ibni caas waayo ninka lagu magacaabo jayfar wuxuu ahaa nin ad adag laakiin cabdi ayaa waxoogaa ka yaraa cabdi ayaa waxoogaa ka yaraayo wuxuu ahaa nin wuxuu ahaa nin mataqaanaa ka jilcan ninka kale fasa'alahu wuu weydiiyey camar baa cabdi eh, eh, baa weydiiyey camaa yadacuu muxuu idinkugu yeeraa muxamed ilahu xaggiisa waxa uu muxamed idinkugu waca waa maxay fa qaala camar wuxuu yidhi ila allaahi ilaahay xaggiisuu noogu wacaa inaan ilaahay rumaynoon qaadanon oo oon waxidno waxdahu keligii laa shariika lahu xaal uusan shirki markaa lahayn watakhlacu iyo watakhlacu inaad ka fuqdo oo ka sii dato maa cubida min duunihi wax kastoo alla ka soo haro oo la caabudo oo watashhadu aad qirto anna muxammadan muxammadna cabduhu wa rasuuluhu addoonkiisii rasuulkiisa inuu markaa yahay e, inuu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa wa bacda xiwaarin xiwaar kadib jaraa dhex maray xiwaarku waa dood dood kadib oo jaraa dhex martay baynahumaa labadooda sa'alahu cabdu cabdi ayaa wuxuu weydiiyey ee ninka lagu magacaabo waa ninkii warqadda waday camar ibni caase camaa ya'muru bihi muxuu amraa waayahe islaamkaa muxuu idinku dhex amraa muxamed faqaala wuxuu yidhi ya'muru wuxuu amrayaa biطaacati illaahi ilaahay ateecitaankiisa wayanhaa wuxuu dadka ka reebaa can macsiyatihi ilaahay in la caasiyo waya'muru wuxuu amrayaa bilbiri wanaag wa silati raximi qaraabo xiriirin wayanhaa wuxuu reebaa uu dadka ka celiyaa can idulmi dulmiga in la laisdulmiyo waalcudwaani colaytan iyo gardarsigana ummadda waa u diidaa waazinaa iyo zinada wa shurbi khamrada cabitaankeedana ummadda wuu ka celiyaa wa can cibaadati alxajari dhagxaanta in la caabudo waalwafani asnaamta iyo wasaliibi saliibtana waa midka ay kirishtanku markaa qaataan qaala cabdi wuxuu yidhi maa axsan alla maxaa ka wanaag badan haadaa midkan haadaa midkan alladii kaasoo yadacuu ilayhi uu idinkugu yeerahayo waxaan maxamed uu idinkuga wacaya maxaa ka fiican buu yidhi low kaana haddii uu ahaan lahaa akhii walaalkay walaalkay haddii uu ahaan lahaa yutaabicunii mid igu raaca calayhi korkiisa la rakibnaa waannu u gaadid qaadan lahayn haddaan gaadiid raaci lahayn haddii walaalkay uu iga yeeli lahaa ilaan walaalkii waa nin ad adag waa nin aad iyo aad aanu ogolayn cabdi wuu tamaninayaa inuu markaa raaco cabdi waa tamaninayaa wuxuu yihi low kaana akhii walaalkay haddii uu ahaan lahaa yutaabicunii mid igu raaca calayhi korkiisa la rakibnaa haddaan u gaadiid qaadan lahayn oo nebi moxamed baan aadi lahayn xataa nu'mina ilaa aan rumayno bimuxammadin ilaa muxamed aan rumayno oo wanusaddiqu aan rumayno xataa nu'min ilaa aan aaminno bimuxammadin oo wanusadiqu bihi aan rumayno laakiin akhi laakiin walaalkay adannu waa mid bakhiilid badan oo wuxuu aad ugu bakhiilaa bimulkihi mulkigiisa mulkigan iyo madaxtinimadan uu ilaahay u diibay ayuu kaga bakhiilayaa min an yadacahu inuu raaco oo wayasiiru uu ahaado uu ahaado danaban danab ay macnaha taabican min hadda asaga wax raaca oo nin ku dayda taasuusan ogolayn qaala camr wuxuu yidhi in aslama hadduu islaamo akhruka walaalka malakahu rasuuluullaahi rasuulku wuxuu u milkinayaa gacantana u gelinayaa uu madax uga dhigayaa calaa qowmihi qoomkiisa fa akhada wuxuuna ka qaadayaa asadaqata sadaqada min haniyin wuxuu ka qaadayaa min haniyihim taajiroontooda fayaraddahaa markaasuu ku celinayaa calaa faqiirihim faqiiradooda fa qaala cabdi wuxuu yidhi inna haadaa midkani la khuluqun xasanulahi dabeecad fiican waaye diintaan aad sheegayso waa diin macaan badan haddii faqiiradeenna inta laga qaado sadaqo ee haniyaalkeena kadibna faqiiradeenna lagu celiyo diin isla noolaasho iyo dadka musaawaadkeeda tilmaamaysaa waa wallaahi dabeecad fiican waaye uma intaa kadib sa'alahu wuxuu weydiistay uma intaa kadib sa'alahu wuxuu weydiiyey cabdibaa camr weydiinaya ninka lagu magacaabo camr ibni caas ayuu weydiiyey can isadaqati sadaqada maxaa ka mid ah sidee waaye sadaqada fa akhbarahu wuxuu ugu sheegay bitafaasiiliha ayadoo kala dhigdhigan macnaha see loo qaadaa geelka intaasaa laga qaadaa dahabka intaasaa laga bixiyaa lacagta intaasaa laga bixiyaa bitafaasiiliha falamaa markii dakara uu xusay camar almawaashii xoolaha markuu xoolihii soo gaaray yidhi geelna intaasaa laga bixinaa qaala cabdi wuxuu yidhi maa araa u malayn maayo qowmii qoomkayga yardawna bi haada inay taa raali ku noqonayaan geel intaa laga bixiyo ah ma geel baas wax laga bixinaa taas qoomkayga ma oggolaanayaan buu yidhi uma intaa kabacdi ina cabdan cabdi awsala wuxuu gaarsiiyey camar ilaa akhiihi walaalkii jayfar ahaa kadib inta xiwaarku dhex maraya cabdii camar ama camar ibni caas iyo cabdi ninkii boqorka cumaan ahaa walaalkii ma oga warqadiina lama furin markii intaa isdhex martay buu u geeyey walaalkii jayfar ahaa fa acطaahu alkitaaba kitaabkii buu u dhiibay faqara'ahu wuu akhriyey uma acطaahu wuxuu u dhiibay jayfar markuu akhriyo warqadii liakhiihi walaalkii cabdi ahaa wasa'ala camran camr wuxuu weydiiyey aabbii waxaa weydiinaya jayfar camaa facalathu quraysh qoraysh maxay sameeyeen haddii warqaddii asaga uu akhriyey ninkii jayfar ahaa cabdina uu yidhi hoo walaalkiis uu yidhi aqri wuxuu u soo jeestay inuu la sheekaysto camr ibni caas jayfar baa dhahaya iga waran buu yidhi horta ma islaameen qoraysh ayuu weydiiyey wasa'ala camran camaa facaltu qurayshun qoraysh waxay sameeyeen fa akhbaruu wuxuu u sheegay annahum ayagu aslamuu inay islaameen qorayshi inay islaamtay qaarna weli wuxuu ugu sheegay inay jacayl ay islaamkii diinka qabaan ay u islaameen qaybta kalena ay u islaameen cabsi ay cabsanayaan wa annahu asaguna isagoo jayfar ah in aslama hadduu islaamo yaslamu inuu nabadgelahayo adiga eh, jayfar ah haddaad islaamto waa badbaadaysaa buu yidhi wa ilaa haddii kale wati'athu inay ku istaagi doontuu u sheegay alkhayla fardo oo watadiidu ay baabi'i doonto qada raa'ahu waxa uu haysto oo dhan waxa uu haystoo dhanna ay markaa baabi'i doonaan intaa markii jeefar loo sheegay wa arja'a wuu dibdhigay jayfaru amrahu arintiisa ilaa qadin wuxuu dhahay camrow iska baxoo ilaa beri waan ka soo fiirsanaa waxaan aad ii sheegtay inaan raacayo iyo in kalean ka soo fiirsan doonaaye bax iska bax buu dhaha beri igu soo noqo wa arja'a wuu dibdhigay jayfaru amrahu arintiisa ilaa qadin ilaa beri laga gaaro ayuu u dibdhigay falamaa kaana alghaddu subaxii markii la gaaray maalintii kale abdaa wuxuu muujiyey alquwata xoog waasunuuda io kakanaan waaba diidayba walaakinahu laakiinse khala wuxuu la gooni noqday biakhiihi walaalkii wastashaarahu wuuna la tashaday camar markuu subaxii soo noqday albaabka waa laga furi waayey xoog buu isticmaalay iyo ad adkaan walaakinahu laakiin wuxuu albaabka u furi waayey khalaa wuxuu la gooli noqday biakhiihi walaalkii cabdi ahaa wastashaarahu wuu la tashaday falammaa kaana markii la gaaray oo ay ahaatay bacda alkhaddi subaxii xigay aslama wuu islaamay huwa asaga waa jayfar iyo wa akhuuhu walaalkii wakhallayaa waxay u banneeyeen bayna cabr iyo wa bayna akhdihi asadaqa camar ibni caas iyo inuu sadaqada aruuriyo ka aruuri buu dhahay dalkoo dhanba sadaqadii wa kaanaa labadooda waa jayfar iyo cabdi waxay ahaayeen cawnan kuwa gacan ku siinahayey oo ugu kaalmaynaya camar calaa man khaalafahu qofkii khilaafa ursila waa la diray haada alkitaabu kitaabkaa asagee labadaa qof loo diray ilaa cabdii wa jayfar bacda fatxi maka bacdu fatxi maka kadib bay ahayd markii warqadaa nebiga uu jayfar iyo cabdi uu dirahayey waa fatxu maka kadib wa amaa baqiyatu lkutubi waraaqooyinkii kasoo haray faqad ursilat waxaa la diray bacda cawdatihi kasoo laabadkiisa nebiga uu ka soo laabtay min alxudaybiya xudaybiya xaggeeda sulxudaybiye markuu soo dhacay oo rasuulku kasoo soo laabtuu soo noqday kadib ayuu rasuulku waraaqooyinkii kala diray amaa warqaddaa cumaan loo diray ee labadaa boqoree jayfar iyo walaalkii cabdi meesha ay haysteen warqaddaa fatxumaee sulxudaybiye kadib lama dirine fatxu maka kadib ayaa markaa la diray faqad ursilat waxaa loo diray bacda cawdatihi kasoo noqodkiisii nebiga sal alla calah wasalam uu ka laabtay min alxudaybiya sulxudaybiya bayn almuslimiin baanu geli doonaa iyo wa baqiyat alatraaf wabillahi towfiiq wallahu subxaanah wa